walxamdu lilah salaatu llaahi wasalaamuhu calaa rasuulihi waxabiibihi wamustafaah wacalaa aalihi waasxaabihi waatbaacihi waman waalaah amaa bacd casirkan casirkii boqol labo iyo afartan wuxuu kamid yahay cashiradii noo socday ku saabsanaa minhaajulmuslim waxaynu ku jirnay qismigii sanaad ahaa qismulmucaamala waxaynu maraynay almaadatu thaaniya fi say maadadii labaad waxay ku saabsan tahay ugaarashada wax la ugaarso almaadatu thaaniya maadadii labaad fisay ugaarashada gudaheedii ayay imaadad awalan taxriifuhu tilmaanta koobta waxa sayd la yidha waxaa weeye asaydi maa yusaadu wixii la ugaarsay min xayawaani nool bariyin loo nisbeeyo bannaanka ku nool mutawaxisin duurjooga aw xayawaanin mid nool maa-iyin loo nisbeeyey biyo badda iyo wadiya gudihiisa ku noolo mulaasimin lilbaxri badda laasima marka xayawaankii sayd muxuu noqday awax naflo ama bannaan ku nool iyo duur ama biyo gudahood ku nool dad iyo wabi miday tahayba kaas iyo biyaha ku nool ama banaankii carada ku nool kaas ugaarashadiisa kaasaa sayd layihi tacriifu tacriifu sayd ugaarta nimaanteedii waxaw asaydu waxaa la yidaa maa yusaadu wixii la ugaarto min xayawaani naflaa xayawaankaasoo beriyin dibadda loo nisbeeyo duurka ku nool iyo dhulka mutawaxisin igla joog aan ahli ahayn oon guryaha iyo dadka la noolayn awamase xayawaanin nafle maa-ilin loo nisbeeyey biyaha bilaazimin laazimee ku dhaqan filbaxri badow tilmaantiisii waa ka baxday xukunkiisii marka laba xukmuhu xukmu shay ugaarta xukunkeedii waxa weeye yubaaxu saydi ugaar waa la baneeyey la ugaarsado ama badda laga ugaarsado ama barigiyo duurka laga ugaarsado waxaa loo baneeyey bikayri lmuxrim qofaan muxrim ahayn amaa qof muxrima ama xaj ama cumro niyooday ee camalkii ku dhex jira kaasi looma ogola waa imaan doontaa hayra muxili shaygi wa antum xurum iyo waidaa xaloltum fastaaduu aa iman doonta kolka yubaaxu shaygi ugaarashaan la baneeyey ligayri lmuxrimi kii xarmaday kayrkii baa loo baneeyey fii xajin xaj niyooday aw cumratin ama cumro niyooday liqowlihi eebaweyne hadalkiisa u daliila tacaalaa korahaye weeba yiri waidaa xalaltum haddaad xalaal noqotaano min alixraami xirmasadii ka xalaal noqotaan ku xajkii aad niyooteen ama cumradaad niyooteen camalkeedii markaa dhammaystirtaan wasaduuga waidaa xalaltum haddaad xalaal noqotaan fastaaduu ugaarsan hayra ha yeeshee annahu arrinka wuxuu yahay yukrax ilaa tahday ugaarashadu in kaana hadday ugaarashadu tahay limujaradi lahwi cayaar baraxla hadday tahay suqloomid baraxla iyo walle iyo cayaar looma dan leh in ugaarkan laga faa'iidaysto ee keliyata in wax nool la dili karo oo la ugaaran karo keliyaa looga dan ama lagu suqloomo ama lagu dheeldheela naflihii in la dubtoo la cunaa looma danlaha taa lama ogola hayraha yeeshe annahu arrinka wuxuu yahay yukrax in la kahdo diin ahaan lagu nacay ugaarashadii in kaana hadday ugaarashadu tahay bimujaradi lahwi suglomid baraxla walla idi cayaar baraxla hadday tahay waa la xukunkii waa ogaatay saddex anwaacuhu anwaacu shay ugaartii nafteedii baa noocyaalle anwaacuhu anwaacu shay ugaarta noocyaalkeedii ashaydu ugaarti naw-aani laba tiiba wey labadii tiiba kolka saydu baxrin bad ugaarteed wahuwa saydu baxriga kuluma xayawaan nafla ileelkii wey xaaska ku nool filbaxri bad gudaheed ku nool alla wixii naqla inta beriga ku nool in ka badan maa biyaha gudahooda ku nool juudu baxri baa la yidhaahdaa wa huwa kullu maa nafla kulligii xaasha ku nool filbaxri bad gudaheed min samakin malaya iyo wa hayri samad malay hayrkii min alxayawaanaat naflayaala albaxriya sabada loo nisbeeyey wa xukmuhu xukmu haadashay ugaadhaa badda ku nool xukunkeeda waxaa weeye annahu ugaarka badda ku nool xalaalun inay xalaalu tahay midda badda ku nool lilmuxrim ninka xarman iyo wakayri lmuxrim kan xarmanayn labaduba xalaal bay u tahay walam yukrah lamana sahan minhu min asay ugaarkaasi siwaa insaani ilmaa iyadoo nafteeda xayawaankan dibadda ku nool bay kutibad iyo magac u eg tahay kolkaa waxaa jira wax badiina ku nool dadna u eg badii ku nool doofaaru eg kuwa ka doofaarka u eg iyo ka dadka u eg labadaa waa la kabay xaramaa laakiin waa la kooday falam lama kahan minhu minasay qudaartii xaggeeda siwa insaani ilma biyaha dadkii ku noolaa waa ugaar naftoodii wakhinjiirilma biyaha doofaarkii ku noolaa marka bihiidooda u eg kolkay dad iyo doofaar u ekaadeen dad iyo doofaarna waa muxaraamuun lama ogola labadaaba yaa la kahday lamase xarimin waxaa loo kahday marka licilati musaarakatihima doofaarkii badda doofaar badeed iyo dadkii badda ayaa waxay la wadaageen doofaarkii iyo dadkii dibadda bitasmiyati magacaabidda gudaheeda ayay lil insaan dad la wadaageen wa huwa insaankuna muxaramu lakli cunidiisii mid la xarimay waalkhinjiir dafaarkii bay la wadaageen wahuwa khinsiirkana kadaalika sidaasoo kaleu muxaramu yahay nooc waa noocaasi noocii labaad wasaydu baarici banaanka ugaartiisii wahuwa ugaarta banaanka kulo ajanaasu noocyaal tiro badan we qofa yubaaxu waxaa la baneeyaa minhu ugaartii banaanka ku noolay maa waxbaa la baneeya abaaxahu sharcu ay diinta bannaysay ka miisaanka diintaa markii xalaal iyo xaraam laga hadlayo waxay diinta banaysay baa xalaala waxay diinta xarimtay baa xaraama sidoo kale marka khabiis iyo tayib laga hadlayo waxay diinta xumaysay baa xun waxay diinta tiri waa tayiba tayiba orka daba waxkuma ilma kolka waa gas marka ay leeyihiin bacdu alculamaa khabiiskiyo tayibka marka laga hadlayo aلطayibu ma اstaطaabathu اlcarabu wاlkhabiidu ma اstakbadathu اlcarabu carabi waxay xumaysataa xuun carabi waxay wanaagsataa wanaagsan halka way daf wey waxaa weeye wاlkhabiidu ma اstakbatahu الsharcu wاطayibu ma اstaطaabahu sharcu wixii sharcigu wanaag ku sheego ayaa wanaagsan wixii sharciga xumo uu waa yahay sidoo kale wixii sharcigu xalaaleeyo ma xalaal noqonaya wixii sharciga xarimana xaraam buu noqonaya kolka walmadaalu cala sharci arrinta khubsan iyo watiiban iyo waxalaalan iyo waxaraaman intuba shareecadii ku wareegi shareecada markaa warbixintaa leh makhluuqu shaqad kuma leh carab iyo kayrna farqi ma leh fa yubaaxu waxaa la banneeyaa minhu ugaartii xaggeeda maa abaaxahu sharcu sharciga wixii u banneeyo wayumnac waxaa la diidaa la reebaa minhu min saydi ilbari bannaanka ugaartiisii maa manacahu sharcu sharciga wuxuu reebay afar akaatu saydi ugaarta gawraceedi marka akaatu saydi ugaarta gowraceedii kolkaan labaynu u qaybinaynaa sii badiiyo sii biyaa kolka sii badda soo horumari zakaatu saydi ilbaxri badda ugaarteeda gawraceedii waxa u gowraca mujaradu mawtihi dhimashadiisa keligeed baa u gowraca uu dhintay bixaydu si uu ku dhintay laa yucaalaju akluhu an oygiisii la farsamay wahuwa xayin isagoo nool faqad oo keliya isagoo nool ma kolkaad badda ka soo qabataba intuu dhaqdhaqaaqayo iyo taagi isagoo noxnoxsanayo manigaa ku bilaabi kolka isagaanba noolaanay kolkii biyaha laga bixiyo isagaan noolaanay intuu noxnoxsanayo u gaadi kolkuu qaboy nafta ka dhamaatay iska diga xayawaanu baxri xalaalun kayfa maata xayawaanu lbaxri minhu samaaku halaalu sayfamaat kolka inuu dhintaa u gowraca saxaan buu iska yahay kolka zakaatu sayd ilbaxri badda ugaarteeda gowraceeda waa mujaradu mawtihi mawti saydi ugaarkii dhimashadiisa bixaysu si uu u dhinta an laa yucaalaji akluhu aan la cunayn wahuwa xayun isagoo nool faqadoo keliya daliilkii waa liqowlihi hadalkii nabiga u daliila sala allahu naxariis allaha badiyo caleyhi nabiga korki wasalama nabadgelyo allaha ku badiyo uu nabiga yiri uxillad waxaa la baneeyey lanaa anaga maytataan laba baktigaa la inoo baneeyey waxaa laga reebay xurima calaykunna maa calaykum lmaytatu xurimat calaykum lmaytatu buu la yidhi laba meydkii kamida ayaa lainoo xalaaleeyey alxiitu mid waa kalluunka waljalaadu ka labaadna waa ayax labadaa waa laygu calaaleeyey kaasi waa kii badda wa amaa saydulbari duurka ama banaanka ugaartiisii fa inahu ugaarti banaanka idaa udrika haddii la haleelo xayan isagoo nool wajaba tadkiyatuhu in la gowraca waajiba walaa yajiisu ma banaana aakluhu ugaartii banaanka cunideeda biduuni tadkiyatihi tawciidisi la-aanteed ma banaanayso kaas waa ugaarsi banaan waamaa sayd ulbari banaanka ugaarsiisii fa inahu ugaarsi banaanka ku noolay enbiye ku dhex noolay idaa ujrika haddii la haleelo xayan isagoo nool wajaba tadkiyatuhu tawricidiisidaa waajiba walaa yajuusu ma banaana akluhu unitaankiisa biduuni tadkiyatihi gawricidiisii la-aanteed la cunay meeqaawiliisii hadalkii nabiga u daliila sala allahu calayhi wasalama uu nabiga ku yiri ninkii saxaabiga ugaarta weydiiyey wamaa sidta waxaad ugaaratay bikalbika aada eygaaga ku ugaaratay ayyi hayra almucallam kuwa wax la barina oo wa adragta aad haleeshay dakaatahu gawriciisii aada haleeshay fakul un waidaa adragtahu haddaad haleeshay ugaarkii mayitan isagoo baktiyey jaaza akluhu waa bannaan yahay ugaarkii oo bakti haddii la haleelay waidaa adragtahu haddaad haleeshay mayitan isagoo baktiyey jaaza akluhu cunitaankiisii baa bannaan idaa tawafarad hadday buuxsanto fiihi gudihiisa ashuruudu shardiya ataaliya furuudan saddexda iska daba imaanaysa ayaa haddii naf lagu gaari waayo cunidiisuna xalaal noqonaysaa kay shardiga koowaad wey an yakuuna saaidu ninka u gaartay inuu yahay miman dad inuu ka mid yahay xajiisu bannaan tahay tadkiyatuhu wayicitaankiisa qofka ugaartay qof hadduu neefkaas nolol ugu yimaad ugaarkoos gowraco ay bannaanaan lahayd waa inuu yahay taasina waa kuma waa qof muslima oo waxgarada oo wax kala socaya lama rabo majnuun aan mukalaf baahay ilma sakiira on wax kala garanayn lama rabo qof aan muslim ahayn lama rabo shakow an yakuuna saa'idu kan ugaaranaya waa inuu yahay miman dad waa inuu ka mid yahay ay tajuusu bannaan tahay tadkiyatuhu gowricidiisa misaalkii waa ka kownihii ninkan wax ugaartay uu yahay musliman qof muslima oo eebba u hoggaansan inuu yahay wey xaqilan qof wax garanaya inuu yahay wey mumayisan qof wax kala soocayo inuu yahay wey laba an yusamiya allah inuu eebba weyne magacaabo wey tacaalaa korahaya goorma cinda ramyi haddii wax la gana uu ku ugaaranayo oo buntukiyo leeb iyo waran hortuu ganayo lilaahi waa inuu yiraa kadib uu gano hadduu ku ugaaranayo xayawaanka lagu ugaartana waa iman doonaaye libax buu wataa maroodi buu wataa iyo wuxuu wataa waxyaalaha lagu ugaarto iyagana kolkuu diraayo ayuu bismillaahi leeyahay kolkaa bismillaahi in lagu diraa la raba an yusamiya allah waa inuu eebbaweyne magacaabo tacaala eebba koraaye cinda ramyi ganidii agteeda aw irsaali iljaarixi kii wax ugaarayey deridiisii agteeda shimbir iyo dugaag labadaba waa lagu ugaartaa daliilku waa liqowlihi hadalkii nabiga sala allahu calayhi wasalama uu nabiga yidhi maa siibta waxaad ugaaratay biqawsika adqaansaada ku ugaaratay wafadakarta sma allah eebbaweyne magicii ku sheegtay calayhi korkiisa fakul un um, wamaa wixii aada ugaaratay bikalbika eygaaga hayri lmucalam aan wax la barin oo fa adrakta aada kadib haleeshay sakaatahu gowricitaankiisana fakul cun laba shardi waa jeedaa saddex an takuuna waa inay ahaato aalatu say ugaarashada alaabteeda in kaanat hadday tahay waxaa lagu ugaartay hayra jaarixin kii wax dilaayey hoyki ka wax dilaaya waa waxaa weeye dugaagii iyo shimbirihii waa iman doonaan oo markaa wuxuu wadaa leebkii iyo warankii iyo xabadii iyo wixii lagu ugaaranayey waa inuu yahay muxadadatan mid la afeeyey oo takhriqu dilaacinaysa aljilda haragga ee fa in kaanad waxaa lagu ugaartay hadday tahay yaa baad ku farda fardaysay dhinaca ama dhoobo malaasan baad ku ganacgoysay lama rabo waxa fain kaanad hadday ahaato ahladii lagu ugaaranayay hayra muxadadatin midaan la afayn hadday tahay kalcasa ushii wey waalxajari dhagxii wey falaa yasixu ma asaxo aklu ma wax cunidiisa sidan la ugaartay bihaa waxaan af lahayn jira liannahu kaasan af kan waxa lagu dilay kalmawquuda nasan wixii lagu arimay mawquuda almaqtuulati darban waa waxa lagana agooyo gaaruun lagu dilay qoolinta la qaatay basararta dabadeeda lagu dhubtay waa ganaacgooday dhiiggeedii baa caloosha isugu tegay ama dhiqdhiqlayda intii lagu dhuftay bay qoorgooday oo la kala fakiyey luquntiyo madaxa baa gaaruun lagu kala fakiyey ama maskaxdaa dhagax weyn lagu basaaqay waxaas lama ogol waxaas ugaarsi maaha falaa yasixu ma asaxo aklu maakii cunidiisa siida la ugaartay biha aladii lagu ugaartay aan aflahayn dhiig daadine liannahu kalmawquuda tii gaaruun lagu dilay ayay la mid tahay allaahumma eebba weyno idaa udrika haddii la haleelo fiihi ugaartii gudaheeda arru naf haddii lagu haleelo kolka qoolkii dhiqdhiqleyda lagu dhuftay ama la gala gooyey ama maskaxda la bashaaqay iyadoo rafasho bilowday ayaa luqunta mindi afle laga mariyey nabad wey gowraca dambaa xalaaleeyey laakiin hadday gaaruumayntii hore u dhimato lama ogola waa mawquudatu wey allaahuma yaa allah eebba weyno idaa udrika haddii la haleelaba maahaane fiihi ugaarkii arruux naftii baa lagu haleelay fakadaal faduukiya waa la bireeyi wadaalika arrinkaa liqowlihi hadalkii nabiga u daliila sala allahu calayhi wasalama waqad su-il isagoo nabiga la weydiiyey can ilmicraab micraabkii baa la weydiiyey waa la tatawuriyey waxaa naqaadaha loo yaqaan shimbirta beerta looga celiyo kolkaa carabtii waa ku igaarsan jirtay inta la qaadihii dhaxda loo duleeliyo dhagax iyo dhoobo adag lagu xiyo yaa fay la siin jiray kolkaa meel dheer buu gaaraya kolka tuuryaa wax lagu dilay kolka markii ama dhoobadii ama dhagixii la qaada lagu gamo ugaartii ama shimbir ha noqoto ama wax kalaba ha noqoto cidood iyadoo meel maraysa madaxa iyo lagu dhufdo waa dhacaysaa waa go-aysa naf in lagu soo gaaro la bideeyo maahe taas lama xalaalaysan karo kolkaa waabatan su-aashi wadaalika liqowlihi sala allahu calayhi wasalama hadalkii nabiga u daliila waqad fiila isagoo la weydiiyey can ilmicro kii bandhigi jiray dhagax waa laqaabihii ayaa la weydiiyey idaa asaaba hadduu wax asiibo bilcardi balla waxa ku dilo falaa taakulha cunub buu nabiga ku yiri wax tuuriye lagu dilo lagu dadbay fa huwa qiidun kaa waa ganacgooye ee waa in kaanad hadday tahay aalada la tuuray jaarixan aalada wax lagu ugaartay jaarixan wax nooloo la edbiyey wey misaalkii min kalbin ay oo kale aw baasin galayrkii oo kale aw saqarin isna waa mid galayrka ka waaweyn oo kutiibada wajaba waxaa waajiba an yakuuna waxaan lagu ugaartay inuu yahay mucalaman mid wax la baroo la tababaray wey waa inuu yahay daliilkii liqowli hadalkii baa u daliila taalaa korahaye wamaa callamtum waxaad wax bartaano min aljawaari kuwa wax dilaa mukalibiina idinkoo diray tucallimuunahunna aada horena u barteen mimaa wixii callamakumullah idinka eebbaweyne idin baray idinkaa bashara ee caqli leh xayawaanka malaaya aqilka waxaad carbisaan oo tababartaan waa laydiin baneeyey wy wamaana waa laydiin baneeyey ad callamtum wax barteenoo min aljawaarix min alkawaasib kuwa wax kasba ah ama shimbir bay noqon karaan waa iman doonaan ama xayawaan kalay noqon karaan mukalimiina idinkoo diray tucallimuunahunna ad barteen mimaabaad wax ka barteen callamakumullah idinka eebba weyna idin baray fakuluu cuna mimaa waxa ay amsakna qabteen kuwaad wax barteen calaykum idinka idiin qabteen waxay iyagu qabsadeen u daayi oo hadduu intuu neefkii hortaa qabtay dilay uurku jirtii kala baxay waxba kuuma qabanine isagaa qabsaday xalaalkuu noqon maayo waxaa la rabaa marka uu neefka dilaayey meeshuu qabtay meel aan ahayn ka taaban ama laguu qabtay ama luqunuu qabtay dhabtu siyuu kugu simay haba dhinta neefkaamaa noolaade in cuna lama rabo kolkuu hanto oos luqunta kala fiiqana inuu waardiyayaal rabo isagoo neefkiina hantay ag fadhiyoo guushii kuu hayo waa inaad u timaaddu laakiin hadduu cuno waxba kuma qaban aayadduna maxay tidhi fakuluu cuna mimaa wax ka cuna ay amsakna jawaarixdii qabteen calaykum korkiin laakiin wadkuruu suma allah eebba weyne magicii sheega calayhi aalasaad goortaad shimbirkii dilayso gallayriyo gorgoriyo aboodi iyo bowbow iyo wixii lamida guubays iyo intaba waa lagu ugaartaay kii aad dirtay ama hadduu ahaa dugaag dugaag hadduu ahaa libaaxii iyo shabaalkii iyo haramaskii iyo maroodigii iyo waa iman wixii aad dirtay bismillaahi ku dir wey wadkuruu xusa ismalla eebbaweyne magicii calayhi alirsaali wa qowlihi hadalkii nabigana waa u daliil sala allahu naxariis allaha badiyo caleyhi nabiga korkii wasalama nabadgelya allaha ku badiye uu saxaabigii ku yidhi wamaa shita cad iimixatin ayaa ugaarsan jiray nabigana u yimid wamaa shita waxaad ugaaratay bikalbika eygaaga almucallami wax la baray fadkur isma allah eebba weyne magicii sheego calayhi cala alirsaal goortaad xifqaba leedahay ku sheeg uma ka gadaal kul ow tambiih baraarujin baa loo baahan yahay waxa kanaad ku ugaaranaysa hadduu shimbiraha ka mid yahay iyo hadduu naflaha kale ka mid yahayba ilaa aayaddii tucallimuunahunay tihi inuu wax bartay see lagu garanayo waxaa lagu garanayaa markaad dirtuu ordaayey adoon dirin dhaqaaqiba maayo haddaad u yeertana waa kuu imaanayo wax amarkii qaadanayo ilaa orbuusa xayawaankan kula hadleene wax ka amar qaadanayo oo haddaad dirtana dir maayo haddaad celisana reeb maayo inuu noqdo taasaa lagu garan karayo laakiin mar hadduu amar diida keeno waas iska hordaayo kolkaa u dhowaan maysidu dambi baraarujin wey calaamatuuljaaric ka wax dilaya calaamadiisii waxa wey jaarixi almucallami ee wax la baray calaamadiisii waxa wey wakhaasatan ilkalbu gaar ahaan eyda calaamada inuu waxyaqaan lagu garan ay yudca waa in loo yeero ama magacii loo bixiyey qoorcadda haddii la yihaa ama gal haddii la yihaa fureera haddii la yihaa wixii la baray ama waa loo fooriyey foori gaaruu leeyahay fifi haddii looga siiyey isaga orda waa inuu yimaad wakhaasatan ilkalbu aygiw an yudca waa in loo yeelo fa yujiib uu dacwadii ajiibo wey wa an yushla kor haddii loo qaadana fayanshari waa kor u qaadmaya in yusjar haddii in yusjar haddii lacnaantana fayansajir waxnansamaya waxaa la rabaa wax sidaa tidhaahda kor fuul iyo hoos u deg iyo orod iyo joogsiya soo noqo wax adiga kugu xiran oo ka amar qaadan ayaa la rabaa waqtufira waxaa la dhaafay taasi waa waxa kan dugaagga laakiin shimbir hawada aad ku daysay oo qoolley kuu doonay xaggeed ka canaanan xaggeed kuugu imaana waa farjisay hawaduu ku darmay qoolley bursiiu galay iyo dagiirankii u ayrsana kaas maya yeeri iyo looma shardinina haddaad dirtana ha dirmo haddaad u yeertana waxaad inaad yeerimada ku bartay ha kugu yimaado laakiin midkan waqtu fila waxaa la dhaafay alinsijaalu canaan samid fii kayri ilkalbi eyga keyrkiisii idaa kaan hadduu yahay canaan samidi hayra mumkin minan suuragalahay afar waxaa wey allaa yushaarak inaan lala wadaagin kalba saydi allaa yushaarik inuusan la wadaagin kalba saydi ugaarta eygeedii waa inuusan hayruhu la wadaagin mid kale wixii waa isku jinsi ay duuna banaankii tuban adigana ay akhyaara oo isku duwatay aada guriga ka soo wadatay kolkaad kaagii canaanatay oo sagaaradii uu dhexgalay kuwo kalaa ku darmay kolka kuwaasaa kaa labay adhow sagaaradii oo calaagadi u taallaa timid ey aa ku wareegsan ma kaagaa dilan mase ay duurtii aa dishay warkii waa ka iska dhaafaysa waxaa la rabaa kaaga aada bismillaahi tiri ee dirsatay inaan hawsha lala qabanin haddii hawshii lala qabto waa iska dhaafaysa allaa yushaarika inuusan la wadaagin kalba saydi ugaarta eygeedii waa inuusan hayruhu wax mid kale la wadaagin min alkilaa eydii kale duurka joogtaya fii imsaaki saydi ugaarta qabashadeeda waa inaan kaagii lala wadaagin sababkuna liannahu arrinkan wuxuu yahay laa yudra inaan la ogaanaynin man iladii kii amsakahu neefkaan qabtay ma waxaa qabtay almadkuuru kii la xusay ismullah eebbaweyne magicii ma bismillaahi calayhi calaa cala alkalbi eyga korkiisii lagu magacaabay goorma cinda irsaalihii markuu la dilaayey kii bismillaahi la yidhi miyaa ugaarta dilay ama kayruhu kuwan kale leeftama miyaa dilay wadaalika arrinka biqowlihi hadalkii nabiga aw daliila sala allahu calayhi wasalama uu nabiga yidhi fain wajadta haddaad heshid maca kalbika eygaagii isagoo isla jiro kalban ey hayrahu aan kaaga ahayn waqad qutila waxaa meeshana lagu dilay ugaartiina waa la dilay eygaagiina mid kale ag taagan ama kuwa kale falaa takun ha cunin fa inaka adiga laa tadrii ma ogin ayuhumaa kaaga iyo kuwa kale kii qatalahu ugaarka dilay shan anlaa yaakula alkalbu eygaa darteed waa inuusan cunin minhu min asaydi ugaartii uu ku qabtay shayan waxba afka inuusan ka gelinin liqowlihi hadalkii nabiga u daliila sala allahu calayhi wasalama uu yihi wixii eygaa ku qabta cun ilaa an yaakula alkalbu eyga inuu cuno neefkii maaha ee hadduu eygii cunay falaa taakul ha cunin fa innii aniga akhaafu waxaan ka cabsan qowlkii nebiga wey an yakuuna in eyguba ay ka caddaydo uu eygu yahay inamaa wax kale maahe amsaka eyga wuxuu ugaarta u qabtay calaa nafsihi naftiisu u qabtay wallaahu eebana yaquulu wuxuu yidhi fakuluu cuna mimaa ogaal wax ka cuna ay amsakna aydu qabteen calaykum korkiina inay ku qabteenna inuusan cunin baa lagu garanaya tambiihaas baraarujima dhowrana waa kuwa kan kow eygii iyo ugaartii way isla fakayeen kolkaad u jeedsiisay cawshii oo meeshaan maraysa eygiina caraabisay cagta dhulka ugu dhufatay bismi tiri duurkaan isla waa layska rabaa bul ilaah ogyahay fogaantiisa aal lagu kulmay adiga marka beni aadam waad oontay waa daasho qoyska soo noqotay maalinkii dambaad ritigaaga rarato raadkii ku dhaqaaqday laba beri saddex beri waxaa weeye baraarujinta koobaad idaa qaaba saiidu ugaarkii hadduu qarsoomo waa libdho waa qarsoomay ani saa'idi kii ugaarana waa laysla kabgay umakagada wajadahu wuxuu helay sii wax ugaaranayo ugaarka ama leebintuu ku dhuuftay oo meel halkeed uga dhacay yuu la cararay leeb umakagada wajadahu ugaarkii buu helay wadi isagoo ugaarkii uu ku sugan yahay afarutaamin leeb raad oo leebkii adfeeraha u gelisay leefkiyaa ku qotoma ama leefkii waa ka dhacay saabkiisii baase ku yaal walaa athara saad kale male atharkaasoo aakhara kale ma-ahu raabkii leebka raadaan ahayn kuma yaal jaaza akluhu in la unaa bannaan waase maa lam yadi maa lam yamdi hadday yantagi calayhi calaa shay ugaarka korkiisa aktar in ka badan min talaati layaaliya habeenna saddexa saddexdeen haddii la dhaafay waa murmuray murmuraysa qurintiisa sheekaynigii hadalkii nabigaal daliila sala allahu calayhi wasalam uu yihi fi ladiiki yudrik haleelay saydahu nin baa yihi ugaarka maalinkaan nabarka ku dhuftay maalintii ku saddexayd baan helay maalin baa dhexda ku jirtay bacda salaadin ama saddex beri ka gadaal ayuu helay ayuu nabiga wuxuu yihi u jawaabayay kun un maa lam yantan hadduusan urin haduusan gurminoosan urin huwa hadduu gurmo iska dha tambiiha labaad waxaa weeye laba idaa sida alxayawaanu naflaa la ugaartay oo sagaaradii ama awji ama garaniigti ama gorayadii nabar baad gaarsiisay intay jafjaflaynaysayna naftiyay biyo kula dhacday wadi ama bad ama keli biyaa ay ku dhex dhacday meeshay ku dhimatay waad soo kor joogsatay iska dhaafa ma biyahaa dilay masagaa dilay alcilmu cinda allah banaanay kugu dhacdaa rabay ilaa biyaha xooa dilaan idaa sida alxayawaanu naflii haddii la ugaarto uma waqaca u naflihi oo dhaawaca ku dhaco fii maain biyo gudahood keli iyo ceel iyo bad badyaxbuu ku dhacay famaata biyihii buu ku dhex dhintay laa yaxilu akluhu in la cunaa ma banaana sababkuna liannahu arinka wuxuu yahay qad yakuunu ugaarka inuu yahay baalaarka maata mid dhintay bisababi ilmaa biyaha sababtooda inuu u dhintay laa bisababi ramyi leebkii lagu dhuftay sababtiisa inuusan u dhiman ayaa laga yaaba tanbiha saddexaad neefkii ugaarka ahaa intuu oroordaayey xibin baa ka gooday uu kaa cararayey ilaa naf baa meeshii timid leebaad ku dhuufatay waxaydan tahay waa daba ordaysa intuu kolba qar ka dhacay lugaa go'day day lugtaas wax nool bay ka go'day day munfasala min xayin aw maa qutica min xayin wax nool wixii laga gooyey lama ogolo inta kale is haysata intaasaad cuni idan fasala hadduu goo culwun xibin min asaydi ugaartii hadday ka goodo bificli iljaari ama eybaad ku dirtay iyo libaax kolka intay isla liiteen baa ugaarkii kala go-ay sagaali miyaa ka soo baaqsata darbaxa libaax kolka waa ku dirtay nabtii horeba laba isleegay noqoto kolka wax saasoo kalea ah, bificli ljaarixi kii aad ku ugaaraysa ficilkiisii wixii ku go-a fa ina haada alcudwa xibinta gooday laa yaxilu akluhu ilaa unaxla lmaa liannahu xibinkaa go-ay daakhilun wuxuu galay taxta qowlihi hadalkii nabiga gudihiisa sala allahu calayhi wasalama uu nabiga yihi wamaa qutica wixii la gooyey min xayin mid nool laga gooyey fa huwa inta la gooyaa mayituna waxbaa berigoyn la dhihi jiri qof marka ama la qaniyo ama umusho waxa loo berigooy kolkaa berigoyntii waa maqli jirnay laba kee loo wada ma waxaa loo wadaa neefka markii la gowraco qofkaa neefka isagoo u dhig qofkaan waa la qaninay ama waa dhiig baxay ama waa la dakray waa la baaninayey kolka wan baa la soo qabtay wankii baa la gowracay kolka markii ay naftii ka dhacdayba intaan howlo kale la qaban yaa baridiiseeda loo gooyey kolka markii baridii la gooyaa baridii loo shilo qofkii la siiyey haddii berigoynta noocaa loo wado waa intay naftii baxday kadib la gooyey dhibaato male macnihii waa un la dedejiyey haddiisan loo wada neefka nool baa dabada laga reebanayo ilaa neefka dabada wuxuu noqon maayo neefka noola foofaayo waa dabadii laga ruqsaday taasoo kale lama ogola bakti bay noqonaysa wamaa qutica wixii la gooyey min xayin mid xaggii laga gooyey wahuwa ka mayitun mid dhintay halkaas maadadii labaad baan uga baxnay maadadii saddexaad baan galayo ku saabsan cuntadii iyo cabidii wixii la cabayo wixii la cunay almaadatu athaalitha maadadii saddexaad fi acaami cuntada gudaheedii bay u maado tahay washaraabi cabitaanka gudaheedii bay u maado tahay alif aطacaamu cuntadii wey tacriifuhu tilmaanta kow tilmaanteedii almuraabi ulajeedada min aطacaami cunto loola muraadayo kuluma waa shay dhammaantii hunguri yudcamu la cuno min xabin xabad hadduu ka yimid miro ah iyo wa tamrin timir iyo miro hadduu yahay walaxmin hilib waxaasoo dhan baa cunto loo yaqaanaa tacriifka waama almuraadu min aطacaam طacaam muraadka laga leeyahay kuluma waa hunguri kulligii yudcamu la cuno min xabbin xabada ma miro baxaya badar iyo wax lamida wa tamrina miro kale walaxmin hiliba laba xukmuhu طacaamka xukunkiisa waa maxay alaslu waxaa waasala fii saa'iri lacdima cuntayaal dhammaantood gudahood alxiliyatu xalaalnimow cunta meelay ku timaada ideelkeed xalaalow alaslu waxaa asala fii saa'iri afcima cuntayaal dhammaantood gudaheed alxiliyatu xalaalnimo wey licamuumi qowlihi eebba weyne hadalkiisiibaa camimo guda galaysa tacaalaa koraaye uu eebba yihi subxaana isagoo noo abaal sheeganaya huwa rabbiga lagu caabudo waxaa aladii alaha khalaqa umay lakum liajlikum idinka dadka aada dartiin ayuu maa makhluuq dhammaantii u umay fil ardi dhul gudihii ku sugan jamiican dhammaanba oo waxaa dhulka gudihiisa ku sugan siduu u dhan yahay annaga darteen baa loo umay waxba si looga faa'iidaystaba in wax walba la cuna maahe waxaan guryaha lagu dhisay sow nabad weyn ma aha gaadiidka la soo nolol weyn ma aha geedaha la hargalase soo u nolol weyn ma aha bundadan hoosna laga hargala suuqa laga hoos samaysana korna laga qaada idan khalaqa lakumaa fi lardi jamiican dhul gudihiis wuxuu ku sugan inta noocoos yahay dhammaantood idinka dartiin aan loo abuuray kor haddii dartaan loo abuuray xalaalu noo maxaa naga xaaraam noqonaya wixii nasku naga reebay ee xadiidkii qur-aanka ag joogsadaan ay waxaan dhaafa yidhaahdiin unbaa naga xaraama midkaasna laga reebayna lidararihi dhibkiisii unbaa loo reebay fi lcaqli waaljismi waaddiin wixii diinta dhibaaya ama jirka dhibaya ama caqliga dhaawacaya ayuunbaa daayeen lala yihi huwa waxaa rabbiga lagu caabudaa alladii allah khalaqa uumay lakum liajlikum idinka basharka calaashaankii ma makhluuqu uumay fi lardi dhul gudihii ku sugan jamiican dham wadar ahaan oo falaa yaxrumu xaaraan ma aha minhu makhluuqaadka dhulka ku sugan ilaa maakin maahe wax kaloo xaaraana maba jiraan akhrajahu daliilukitaab qur-aanka daliilkiisa wuxuu saaray oo xalaashii ka saaray aw isunna sunnadii ay ka saartay aw ilqiyaas jaangooyo asaxiix caafimaad qabta oo faqad xarama shaaricu shaaricii wuxuu xarimay rabbiya rasuul bua noqon karaan cadcimatan cuntayaal ayaa eebba xarimay ama rasuulka xarimay maxaa jira liannaha cuntada la xarimay mudiratun mid dhibta wey biljismi korkay dhibaysa aw mufsidatun mid kharibtaa wey lilcaqli garaadkay kharibta kamaa sidii xurima loo xarimay calaa gayri haadihi iluma ummadan oo tana ummatu maxameda keyrkeed korkii looga xarimay almuslima ee muslimada ah keyrkeed waa ummadihii naga horeeyey adcimatan cuntayaal baa laga xarimay limujaradi limtixaan waa lagu ikhtibaaraya marka cuntadatan uu shiikhuu yihi ummadihii horea laga xarimay waxaana looga xarimay ikhtibaar la ikhtibaarayo ikhtibaartaa waxaa ka wanaagsanay inuu yidhaahdo ganax baa looga xarimay oo sida aayadda caddaynayso fabidulmin min aladiina hadduu xaramnaa calayhim tayibaatin uxilad lahum wax wanaagsan oo asalu xalaal aha ayaa marka gaftooda iyo gaalnimadooda iyo gardaradoodu badatay rabbi maqli waayeen rusushoodii maqli waayeen kutubtii loo dejiyey maqli waayeen baa ganax dartii iyo ciqaab dartii looga xarimay kamaa xurima sidii loo xarimo calaa kayri hadihi ilumma ummaddaanoo tana kayrkeed korkeed almuslima ee muslimada aad eemaatan cuntayaal baa la xarimay limujaradi limtixaan waa lagu tijaabinayo qaala tacaala eeba wuxuu yidhi fabidulmin gardarro sababteed dulmigaasoo min alladiina kuwii xaggooda ka yimid hadduu yahuudoobay man xaramna haddaanu eebbanahay xarimnay rabulciisa waljalaal calayhim yaa korkoodii waxaanu ka xarimnay tayibaatin ashyaawan wanaagsano uxilad ashyaadaa loo baneeyey lahum iyaga horay ugu banaanayn saddex waxyaalihii la xarimay kolka oo noocyo badan noqon doona badarki doontaa meel la arkaba sida loo xarimay weliba shiikhu waa waa qeybiyey saddex anwaaculmaxduuraat inta la raba yaan la cunin la yidhi yaan la cabin iyo yaan la cunin inta la yidhi ayaa sababka loo reebay siduu u kala baxaya dhegeyso anwacu lmaxduuraat ay ilmamnuucadu wixii la reebay ee dadka laga reebay nuucyaalkiisii alif waxaa u horeeya maa xudira waxa la manciyey oo ummadda cunidahaan iyo cabidahaanba laga reebay lagu soo reebay bidaliili ilkitaab kitaabka sharafta leh qur-aankaa tusin uu tusiyey wixii lagu reebay wahuwa kan waxa wey طacamu kayrihi kan wax cunaya kayrkii cuntadiisii waxa weeye caanihii iyo biyihii iyo subagii beriiskii iyo baastadii iyo burkii adiga aadan lahaynee qof kale leeyahay kuma banaana maxaa lagaaga xarimay tawaadan lahayn marka haddaad idan u heshid ama iibsatid gaar weyn kolka muxaramaadkii baa kow laga bilaabay waxaadan lahayn bililiqadii weyn ma banaana bililiqada xaaraamoo dhan waxay ka bilaabataa bililiqo dhegeysa kitaabka kow tacaamu kayrihi qofkan muslimkaa qof aanan ahayn oo kayrkiisa ah cuntadul aladii tacaamka usan laa yamlikuhu midkaan cunaya usan hanan biwajhin sina kuma hanto min awjihilmilki hanasho wejiyaalkeedaa allatii hanashada tubiixu u bannayn lahay lahu qofkan aakluhu cuntadan cunideeda daliilka qurxiisaana liqowlihi hadalkii eebba weyne ayaa u daliila tacaalaa korahaye uu eebba yidhi walaa taakulu ha cunina amwaalakum xoolihiinna baynakum dhexdiina yaal bilbaatil xaq dariyo biiliqaca ku cunlow muslim baa tihiin intaasoo wej ayaa laydiin baneeyey oo wax lagu kala qaato qof muslim oo walaalkaa xooluhu leeyahay waa ka gadan karta wuu ku siin kara waa ka tuugi karta ijaare uga qaado ibo uga qaado dayn uga qaado waddo banaan uga qaado laakiin waddo aan banaaneyn ha yeeli walaa taakuluu laa taakuluu buu yidhi ha cunina amwaalakum xoolihiinna baynakum dhexdiinna yaal bilbaatil gardaraha ku kala cunina wa qowli rasuul hadalkii rasuulkana waa u daliil sala allahu calayhi wasalama uu rasuulka yidhi falaa yaxlubanna yuusan lisin axadun qofna maashiyata axadin qof kale xoolihii ilaa biidnih in midka sida reer baadiyihii loo kala hagay arag sax heer u dhalay ilma sugaayaan oo candha qaadil aad arag siinta taa u qabsatay yaa naaskii afka ku riday waa qaruuftay ama waa fusuqday waxayba qabaan cuqdo kale reer baadiyuhu oo waxay leeyihiin naafka afkaadii lagu maalo waa car maraayaayo sibuu noqonayo caanihii yaraayeed ka cabtay keliya laguguma haystee naafka aad farax xumaysay waa aalaqan candhadii caanuhu ka jiranaya waa ban maraya bay ku leeyihin ayga ban marinin dhil dhaqan baa lagu dhisayaa neefkana afkaa u dhoweynin ban mar bay yidhaah kolka reer baadiyuhu waxaa yar bayna isu dilayaan oo neefkan haddii maanta la maalo caawa intii in la eg baad ka maali lahay haddii caawa lagaa maalana berri baad ka maali lahay laakiin dhuuntay isugu shubayaan dhibaatadan ayaa keenay qofkaan gacan dhaafay eeri uusan lahayn qaruufay ee fusuqay ayaa dhibaatada keenay markaa nabiga arrinkaa waa reebay la yaxlubanna yuusan lisin axadun qofna mashiyata axadin qof kale xoolihii ilaa biidni ka xoolaha leh fasax in laga helo maahane laba waxaa la xarimay oo naska lagu xarimay almaytatu baksigii isna qur-aankaa lagu xarimay wahiya meyti waxaa la yihaa maa nafle mata dhintay min alxayawaan nafla kamida xadfa anfihi khiyaarkiisa u dhintay wax lagu sameeyey male wadkiibaa galay ajalkiisiibaa dhammaaday xadfa anfihi sankiisa halaagiisa u dhintay wa minhaa waxaa meydkii kamida almunkhaniqa neefka eegsamay waa ku dhacdaay arig iyo looda iyo waraasiyamaa iyo looda geesahal kolkay geedu yimaadaan oy arkaan laan laba tare oo saasu baxday luqunta intay gashadaan yay yidhahdaan luqunta ku hor halow yaa uga bixina kaba si looga bixina ma yaqaana wuxuu isku dayayaa inuu ama xaggaa u darsalo ama gadaal uga noqdo mana anfacayso kor loo qaadaa rabay luqunta caqligii waa maqan yahay marka dambe luquntaa wiiqmaysa neefkoo bakti ah loo imaana luquntiisana ay sakashi ku jirto kolkii horena inuu luqunta injirta iyo shilinta ka unaysa isaga hoolhoolo ayuu meesha u geliyey laba ku kusaasi xataa ugaartay ku dhacdaa iyo garqaroofo bay cawsha leeda kolka ay qartab isiraahiin ay geesihii isgalaan mashaqayaa u kala dhilqina inta loo yimaado iyo hadhow xoog lama celin kale reer baadiyaha waa yaqaanaan labadii ugaaray geesaha isugu jiraan kolkii loo yimaado haddaad tiraa kala dhixi waa ordaayi mana qabsan karti sooma wax isku jireeda geesahee dhaafe horta caloosha ka rid markaad bawareenta ama boqnaha labadaba goyso oosan kaa cariri karin kolkaa intaad geesi u kala bixiso yaa la gowracdaa laakiin dabaalnimo wey haddaad madaxii aaddo ood geesihii kala furto midba gaaru u booda sayna ka soo ridi maysa kolka iyagoo isku jira naafayo xagla boqnaha gur ama lugaha ka jabi kolkaad halakaysa kadib u kala dhilqi markuu kuu agugana horay ka gowraco marka marka walmunkhaniqow wa minha baktigii waxaa ka mida almunkhaniqa tii eegsantay neefta ku noqotay waalmawquuda tii gaaruunka lagu dilay qoolka laga badiyey waalmutaladiya tii godka ku andaroorsatay waalnatiixa tii ay mid kala hardiday waakiilatu sabuur waraabaha tuucinee baktisay intaa mayti wey saddex intaba qur-aankiiba xarimay saddex wuxuu qur-aanka xarimay addamu dhiig almasfuuxu shubmaaya wahawa dam masfuuxa waxaa la yiha asaail dhiigga dareera inta tadkiya gowracagtiisa waa la gowracay dhiiggii baa soconaya kolkaa dhiiggu waa laba goob intay nafi ku jirto dhiig abura oo dubaaxa oo guduudan oo boodaya kaas boodaya iska jir daman masruuxa la yihaa waxaa kaa ka dara midka neefka oo nool laga nuuga sidii reer waamood ay xoolaha luqunta intay ka turqaan dhiigga ka cabi jireen lama ogola addamu dhiig halmasruuxu la daadiyey hawa saa'ilu ka dareera wa inta tadkiya gowraca agteeda wakada waxaa dam masruuxa lamida damu hayri damu hayri kuwii la gowracay dhiigooda keyrka masfuuxan kaana hadduu daadanayo aw kayra masfuuxin hadduusan daadanayn qaliil hadduu yaryahay aw kasiira neefkii lamaba gowricin dhiig baa ka socda neefkii dhiigkaasna ma banaano ama ha yaraado ama ha banaado masfuux iyo kayr baa ha noqdo wakadaa waxaa lamida damu kayri lmudakaya kuwii la gowracay keyrkood dhiigoodii masfuuxan mid la shubay oo la ganay kaana haya aw kayra masfuuxin midaan la galin aaya qaliilan mid yar aw kafiiran mid badow afar laxmulkhifiif doofaariridkii ayaa naskii lagu xarimay wakadaa waxaa lamida taayiru ajizaaigi ilbihiisa maahe lafiisa iyo maqaarkiisa iyo ganihiisa ilkiisa ka waran ilbahii lamidiisa kolka doofaariyo waxaa ku shaqale banaanka kama laxmulkhinsiir doofaarka hilibkiisii baa afara wakadaa waxaa lamida hilibkiisii keliya maahe saa'iru ajizaayi doofaar gabaladiis dhammaantood min damin dhiigiisii wa shaxmin xayrtiisii wa kayrihimaa wixii kale shan maabaa la xarimoo naskii lagu xarimay uhilla gowriciisii loogu yeeray bi isaga likayrillah eebba weyne magacii waxaanan ahayn markii la biraynayey haddiiba hadal kale la sheegay hadalkaa kale la sheegay baa xarimay kaana waa naskaa lagu xarimay maakii baa la xarimaysan uhila loogu qariyey bi likayrillah likayri ismillah eebba weyne magicii waxaan ahayn loogu qayriyey wahuwa kaana maakii way dukira la sheegay calayhi korkiisii waxaa lagu sheegay kayru ismillah eebba weyne magicii maahe wax kale tacala koray maabaa la xarimay naskii lagu xarimay dubixa la gowracay calaa nusubi taalla korkeed lagu gowracayo wax la joojiyey qubad hadduu yahay ama uu tiir yahay ama uu qabri yahay wax calaamo ah oo loo calaameeyey calaa taqdiiri waalictiraam waalcibaada shakliga loo sameeyey nooc kastaaba ha noqdo kolka wixii wax la joojiyey korkiisii lagu gowraco waxaa la joojiyeyna wax mucadama uu yahay isaguna wamaa dubixa calaa nusub ayuu noqonay lix maa dubixa wixii la gowracay cala anusubi wax jooga korkii lagu gowracay wahuwa maa dubixa cala nusub shaamilun wuxuu kulminayaa likulli ma wixii dhammaantii dubixa la gowracay cala alabrixa qubuura korkood lagu gowracay iyo walqiba qubooyinkii awliyada loo dhisi jiray oo mimaakii ka mida yunsab la joojiyey ee la ogay amaaratan calaamo darteed loo ogay iyo wa ramsan tusaal limaa waa laystusaayey yucbad la caabudo duunallah eebba weyne ka soke ama lama caabude yutawasal alla loogu dhowaadaa bihi shaygan meesha taallada loo sameeyey ilayhi eebba weyne yaa loogu dhowaadaa tacaal koraaye wa daliilu haadihi sita lixdaa aynu akrinay daliilkana tusinaya ee naskee lagu xarimay waa qowluhu eebba weyne hadalkii tacaala korahaye uu eebba yidhi xurimad waxaa la xarimay calaykum idinka ummadaha korkiina almaytatu baktigii iyo wadamu dhiiggii soconayey walaxmulkhisiir doofaarka hilibkiisii iyo wamaa waxa uhilla sawriciisii loogu yeeray bikayri illaah eebba weyne magicii kayrkii bihi isaga loogu yeeray waalmunkhaniqa tii eejisantay waalmawquudatu tii goolka lagu dilay waalmutaradiyatu tii godka ku dhacday waalnadiicatu tii la hardiyey iyo wamaanaf akala sabucu uu dugaag cunay ilaa maakii maahe dakaytum danad ku gaarteen aada gowracdeen wamabaa la xarimay dubixa la gowracay calaa nusubi wax taagan lagu dul gowracay oo fahiya lixdaada muxaramatun waa la xarimay bilkitaabi alcasiiz kitaabka sharafta leh ee qur-aanka lagu xarimay intaasaa alif gashay ba waxaa galay maa xudira wixii la reebay qur-aanka laguma reebin laakiin binaxiyi nabiy nabiga reebidiisa sala allahu calayhi wasalama ayaa lagu reebay wahuwa maa yeli waana ka soo socda midka kana nabiga ayaa loo dhowaani yihi banaankaa laga marayo waxaa weeye maa xudira wixii la manciyey binaxyi nebiy nabiga reebidii sababteed lagu manciyey sala allahu calayhi wasalama wahuwa kaasna maa yeli kan soo socda weeye kow alxumuru dameero alahliya odagaa nala dhaqan ahliya marka lagu leeyahay dameer dibadeedkii baa la diidaya farowgii ximaarlucsigii midkaasi nabad wey laakiin odagaan kafuur caddaa ee guryaha noo jooga ee biyaha lagu dhaansado lama ogola kaas lama ogola alxumuuru dameero alahliya ee gurijoogka dadla noolka ayaa la ogolayn daliilkiina waa kan biqowli jaabir jaabir hadalkiisii baa u daliila radiya allaahu eebbaha raalli noqdo canhu jaabir xaggiisa uu jaabir yihi naha rasuulullah eebba weyne rasuulkii waa diiday sala allahu calayhi wasalama yowma khaybar maalinba maalin ka tilmaamay maalintii khaybar la joogay ayaa nebigu naga reebay can luxuumi alcumuri damaari hilbood alahliya wa sanata sabcin min alhijra kadib nabigu saddex sanuuba noola maalinkaasaa la reebay laakiin waa adina wuxuu nabiga maalintan noo ogolaaday fii luxuumi alkhayr fardaha cunidoodii buu noo ogolaaday dameerase waa diiday taa nabigaa reebay laba albiqaal baqlihii wey iyaguna baqluhu qiyaasan waxaa lagu jaangoynaya lahaa baqashi cala alxumuri alahliyi dameerihii guri jooga ah ayaa lagu jaangoynaya qofaayo baqashi fii xukmi ma kiibay xukun qabta nuhiya canhu xaggiisa la reebay waliqowli illaahi tacaalana waa u daliil u eba yihi waalkhayla fardihi waalbiqaala baklihi waalxamiira dameerihi litarkabuuha inaad fushaan fahuwa kaas daliilu khitaabin qowa la soo jeediyo yaqdii keena bixadri akliha cunideedii in la reebay ee wain qiila haddiise la yihaa kayfa ubiixat ilkhaylu see farda loo baneeyey wadaliilu waxaa weeye fi lbiqaali iyo walkhayli baqlaha iyo fardaha waaxidu waysku mid faljawaabu waxaa weye ina alkhayla farduhu kharajat xaaraamtii waxay uga baxday binasi nas aladii huwa isaguba idnu rasuul rasuulka fasxidiisa ah sala allahu calayhi wasalam fii akliya fardaha cunidooda uu fasaxay kamaa jaa sidii timid fii xadiidi jaabir jaabir xadiidkiisii almutaqadim dameerahana loo diiday fardahana waa la fasxay saddex iyo afar oo nas sunnada nabiga lagu diiday waxaa weeye kullu dii naabin micimidu saaxiiba kulligii min asibc duraa ka mida ayaa xadiidka nabiga lagu rabay kalasadi libaaxii wey waannamiiri shabeelkii wey waatubbi rurwaagii wey waalfahdi haram caskii wey waalfiili maroodigii wey wazi'di yeydii wey buulaydii ama ay duurtii wey waalkalbi aygii wey wabni aawi xoor duburkii wey wabni caruusna kadabshiirkii wey wasacladii dawcadii wey wasanja toban gaalihii waxaasoo dhan lama ogola iyo wakayriha intaa kayrkood oo mimaa kii kamida lahu naabul micila wayaftarisu ku ugaarto bihi miciga wadii makhlab cidimidu saaxiiba ayaa la carimo min aduyuuri shimbir kamida kasaqari galeer weynihii iyo walbaazi galeyryarihii iyo walciqaab gorgorkii iyo washaahiin bowbowgii walxadaati faragoosashadii walbaasiqi baashiqu waa geedkan waaweyn geeltoosiyihii walbu'mati guumaysti iyo wakayriha intaa kayrkood oo mimaakii kamida ah, lahu mikhlabun cidile uu yasiidu bihi cididaha ku ugaarta daliilkii biqowli ibni cabaas cabdullaahi ibni cabaas hadalkiisii radia allaahu canhuma ee raalliha ka noqday uu yihi naha rasuulullah eebba weyne rasuulkii diid sala allahu calayhi wasalama can kulli dii naabin niximidu saaxiiba kulligii xaggii buu dido min asibac dugaa ka mida waxaan kulligii mikhlabin idimidu saaxiiba kulligii buu diiday min atuyuuri shimbir ka mida shan oo sunnada lagu xarimay aljalaalatu saxara cuntadii wey waxiya jalaala waxaa la yihaah maa taakulu najaasa waa neef manaya oo guri jooga geel iyo lo iyo ari waa noqon kara meeshaa digaagiina waa soo gelaya maa taakulu nijaasa nijaasada waxa cuntow oo watakuunu khaalibatan waxay noqotaa fii cayshiha nolosheediiba xar xunuu noqday min bahimati lcaami ka mida wa midluha dajaal digaagii baa lamida daliilku waa lima rawaa abu daawuud wuxuu wariyey can ibni cumara uu ka wariyey ana anabiya sala allahu calayhi wasalama nahaa nabiga waa diiday can luxumi iljalala xar cuntadii hilbaheedii buu diiday wa albaaniha caanaheeda falaa tuukan la cuni maayo xataa tuxbad ilaa laga xabisoo la qabiro cani nijaasabaa laga qabiraya cos baa maalmo loo dhigaya wixii ha dhaafe marka digaaga maanta jooga saxaro waruma haye abal raasi maayo masaguu cunaa meel baa lagu haya waa la xanaaneeya falaa tuukan la cuni maayo xataa tuxbas cani nijaasa ilaa laga xiro ayaaman maalmo oo yatiibu ku udgo fiiha maalmaha gudahood laxmuhaa hilibkeeda walaa yushrab lamana cabo labanuha caanaheeda ilaa bacda ibcaadiha horta in laga dheereeyo maahe ani nijaasa nijaasadii laga dheereeyo ayaaman maalmo oo yatiibu wanaagsanaado fiiha maalmaha gudahooda labanuha caanaheeda wallaahu aclam